وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan fari cashir ku dambeeye waxaan dhamaynay abwaabu ljumuca ama salaatu ljumuca on su-aalo dhowra oo la xiriiray oo yimidna waxaa ballan qaaday inaan maanta oo caawa oo kale ka jawaabo marka waxay ka dibdib ka yimaada waa arki doonaa laakiin su-aalihii i yimid waxaa ugu muhiimsanaa saddex su-aalood marka si baain kastay ku fiican tahay in akrika darsiga su-aaluhu noqdaan dana dhinac kala marka laga eego ciid baan gelaynaa ee jumcadu intaanay dhammaan in mabaaxifta jumcada ee su-aalaha muhimkaa ka yimaadeen aan israacino saddexda su-aalada ugu muhiimsana ay soo gaaray waxay ahaayeen xiriirka iyo calaaqada ka dhaxaysa salaada jumcada iyo salaada duhurka jumcadii maadaama laba ragcadood ay tahay ma duhur la soo gaabiyeyba mise maaha duhur bay bedel ka tahay mise maaha su-aasha labaad ay soo gaarteena waxay ahayd khudbada jumcada mualifku uu ka aamusay afcalada inay noqotay inay shardi tahay fuqahada shaaficiyada qaar baa kutubtooda ku qoray masalada aan luqadan carabi ahayn ma lagu aqriyi karaa iyadana su-aasha labaad ee soo gaartay bay ahayd su-aasha saddexaad ay soo gaartayna waxay ahayd jumcadii iyo labada aadaan oo meelo badanna laga adaamo laga adaan meelana hal mar laga adaamo yar masala soo gaartay bay ahayd saddexda masala ugu muhiimsanaa waxayna cashirka kusoo marin way soo gaaray marka waa laga yaaba su-aalahani inaadadooda waxoo ay waktiga qaadato markaynu dhamayno waan insha allahu tacala casharka qaybtiisa daba u gudbeedonaa iyo salaat lciideyn masalada koobaad salaada jumcada iyo salaada duhurku maxay tahay calaaqada iyo xiriirka ka dhexeeya si kale haddii loo yihaahdo <clears throat> jumcada ma salaadii duhuroo la gaadiyeyba ma salaadii duhur bay bedel ka tahay mise salaada duhur baa bedel ka ah? masalada raxmat raxmatullaahi calayhim ilaa waqti hore masaa'ilka un la qaabandhigee laga hadlay ku ka mid tahay fuqahaduna shaaficiyada gaar raxmat raxmatullaahi calayhim jamiican kutubtooda qawaacid ilfiqiya markay ka hadlayaan qaacido gaar ay ka dhigaan su-aal ahaan kusoo aroorta imaamu siyuuti raxima allahu tacaala kitaabkiisa alashbah wanadaa'ir baa ugu waasicsan kutubta fiqiga qawaacidda fiqiga shaaficiga ka hadasha qayb waxaa jirta haddaba un filaya kitaab saali minase kitaab saalis kamida ah. ba waxaa jira wuxuu ku wuriyey qawaacid ay fuqahada shaaficiyada isku khilaafeen say noqon lahayd qawaacidda waxaa kamida middan badanana qawaacidda saas oo kaleeta waxay u keenaan su-aal ahaan oo siiqo khabar kuma keenaane siiqo su-aal iyo istifaan bay ku keenaan waxay ku leedahay jumucatu duhru maqsuura jumcadu ma duhurka soo gaabiyeyba ha iyo maya marka labadaba waa sugi keligoodna ma ahane fuqahada kale muslimiintuna laftooda mas'aladu way taabatay ra-ara saddex ahna waa loo qaybsamay qolo waxay leeyihiin duhur jumcadu waa duhur la soo gaabiyey ama duhur bay bedel ka tahay booska asalka duhur baa ah. jumcaduna duhurkii oo la gaabiyey weeye isagii bay bedel ka tahay u natiijadu isku mid weyn qolana waxay yidhaahdeen maya jumcada asal ah duhurkaa bedel ka noqdo qolana waxay yidhahdeen maya shaqa isku malaha duhurna waa salaad gaar oo madax banaan jumcadana waa salaad gaara oo madax banaan muranka iyo khilaafka waxaa keenay qacyada dhankii loo dhigaba masaa'il fara badan baa ku salaysmaya oo masalada masaa'il fara badan baa daba haddaynu niraahno jumcadu waa duhur la soo gaabiyey ama duhur bay bedel ka tahay masalada koowaad ee ku imanaysa waktiga salaada wey haddii la yidhaahdo waa uun duhur la gaabiyey ama bedel bay ka tahay de waktigeedu waktu duhri waa inuu noqdaa lagama horumarin karo qabla waqti duhri in la tukan karana culimada qaar baa qaba masalada labaadee markiiba ku iman salaada jumcadu sunna qabliya oo ka horeysa ma leedahay haddaad tidhaahdo duhur weeye ama duhur bay bedel ka tahay sunnadiisii sunaha u noqota iman waxaa saddexaadood markaaba masaa'ilka kugu imanaya kamida markaad jimcada gelayso ma waxaad niyoon salaad jumca haddaad niyooto la garay duhur gaaban haddaad niyooto booskaydi makuu geli haddaad tiraada duhur la soo gaamiyey weeye deniyadii niyadii musaafirka waxba kama duwan ayaa iman waxaa isla markaaba iman masaa'ilka masaajidka imanaya kamida salaad jumca haddaad tukato casarkii ma la jamcin kartaa oo duhr iyo casar waa la jamcin karay laakiin casar oo salaada duhra lala jamcinayo ma hayno haddaad tidhaahda haa waxalada waa la jamcin karaa haddaad tidhaahda maya salaad madaxa bannaan weeyana de casar duhra lala jamciyaa layihi salaad kale lala jamciya lama dhihin waxaa ka mid a ah masaajidka markiiba kuu imanaya qofkii jumcadii xirta ragcadna aan ka soo gaarin imaamki ama waktigiiba uu baxo jumcada isagoo dhamaystiranin salaad duhur buu dhamaystirayaaba layi salaad duhur baa waajibkiisa noqonaysa hade jumcadii jamaacadii ma hadeey ayb niyadii hore ma anfacaysaay oo salaada ma sii wadanayaa ile niyo casar la niyooday duhur laguma tukado mid fajar la niyoodayna cisho laguma tukado haddii waxba isaga dan maaha aan nidaamo salaada waa ka kacay mid cusub xira wey iyo maya taadii un baa wadan oo iyadii asalkeedii waa un duhure eh, halkaa un ka sii wado cagta hore uga sii dhufo masaa'il badanoo kuwaasi ay kamid yihiin bay culimmadu isku qabteen oo qaacidan loo simanaya fuqaada shaaficiyada marka masalada waxaa kala xiriira laba qowl bay leeyihiin qawaacidka ay isu khilaafeen in tarjiixooda midna la ilaaqi karin bay ku magacaabeen bimacna fuqahada shaaficiyadu qaar waxay rajaxeen duhrun maqsuuratu wey waa duhrka soo gaadiya qaar rajaxeen qaarna waxay rajaxeen oo la xoog badnaatay salaatu mustaqila salaad gaar u taagan wey markadana fuqahadaysa fuqaha shaaficiya wada yihiin raggii dambe waxay yidhaahdeen kaasaa raajixa dhihi mayne masaa'ilkii furuucda ahaa ee ku salaysnaa baa marna sida loo rajaxaa inay duhur maqsuura tahay lagu sareeyaa marna inay salaad keligeed madax banaan tahay lagu sareeyaa waayo waxaa imanaysa salaadii jumcadoo la joogo anu duhurku iska tukan karaa aan cudurdaar lahayn haddaan ilaan duhurkaa asal ahaa de asalkii oo joogo goorma bedel la aadi jiray haddaan ilaana asixi mayso in asalkii uu suuragal yahay bedel baa kugu waajiba see loo dhahayaa anaa masaajidka furuucda faraha badan bay ka mid tahay ninkii hal qaacida dhinac mara oo dhinaca rajaxa waa inuu furuucdiina raaciya ninkii sida shaaficiyada mutaakhiriintooda lalaladeeya oo yidhaahda laa yutlaqu tarjiixu fiiha kaasaa raajixa la dhihi maaye hadba faraca aan joogno dhinacii raajix nala ah baabkaas raajixa baabka kale markaan tagno dhinaca kale raajix noqdo kaasaa raajixula in qaacidada saa loo dhigo taasi waa nadro guud iyo ru'yo guud fuqahadeena si ay soo khilaaftaan raxmatullaahi calayh mas'alada laakiin hal masalo kale aan idinku daro aan wax yar jilciyo salaada duhurka iyo casar iyo jimcada calaaqada ka dhaxaysa mid mashruuciyadii la jideeyey haddii la yidhaahdo duhur baa asla waayo marka horeysa nabigu alayh sl slaam leylatu israa wal micraaj shan salaadood baa lagu soo waajibiyey oo duhurka oo ulaa tii koobaad ay tahay mudda iyada la tukan jiray waadan bay mashruuciyada jumcada la jireeyey dib bay ka timid dhinaca haddii laga eego duhurka asal ah jumcaduna mashruuciyadii bedel bay ka tahay duhurka dhinac kale haddii laga eegana duhurkaa bedel ah qofkay jumco ku waajibtay ee faralkiisu jumcada ay ahayd jumcada ay ahayd faralkiisu qofkay jumucada ahayd haddii uu ka tago muxuu qabaynayaa ma duhur buu qabaynayaa mise jumcuu qabaynayaa duhur buu tukanayaa haddii la yihaaha ficil iyo la imaatin ahaana ninkay faralkiisu jumcada ahayd hadduu la iman waayo ama faralkii uu kaga dhaco inuu cudurdaar yeesho waxay isu bedelayaa waxaa lagu leeyahay duhur buu isu bedelayaa dhinaca haddii laga eegana duhurkaa jumcada bedelkaa dhinaca say u kala tasii coreeyana haddii la eegana jumcadaa duhur bedelka saa darteed bay culamada qaarna waxay itlaaqeen jumcada bedel ah waayo duhurkaa asalkii la jireeyey qaarna waxay itlaaqeen duhurkaa bedel ah waayo ninkay jumco ku waajibtay ninkii duhur ku waajibay oo samayn waaya jumco kuma bedeli karo laakiin ninkii jumco ay ku waajibtoon samaynin ama cudurdaar yeeshay duhur bay isu bedelaysaa in lagu leeyahay in duhurkaa bedela ninbaa dhinaca buu eegay culamadu markay ilaaqaya raxmat ullahi calayhim jamiican intaa marka laga soo gudbo masalada duhurka iyo jumcada haddii la eega dadka asnaaftooda waxaan leenahay horta toddobada maalmood lixda kale fadlu jamiici waa bur oo jumco lama tukan maalmaha kale waktigan waxaa la tukanayo marka koobaad salaatu duhri wey marka laga soo gudbo waxaan leenahay maalinkaa jumcada ala yimaado dadku waa laba dad ay jumco ku waajibtay iyo dad aynan ku waajibin waana soo marnay dhammaan dumarka oo dhan iyo caruurta qof kastaoo musaafira ah, mariibka aan iman karin ee cudurdaarka jumcada iyo jamaacada leh addoonka la leeyahay faradkooda asalka iyo duhur weeye jumco maaha hadday jumco kalaan way ka way ka gudiyo booskii way ugeli booskii way u ugeli waxaa soo haray dadka ragga ah ee xorta ah ee baaliqiinta ah ee muqiimka ee saxiixee caafimaadka oo cudurdaar kalena haysan faralkiisu jumca wey qofka faralkiisu jumco wey haddii laakiin isaga uu cudurdaar jumcada uu kaga haro helo faralkiisu duhur wey faralka waajibkiisu duhur wey isagii faralkiisu jumcada ahaa haddii uu dambi iyo cisyaan uga tago ilan qofku bini aadamkiihi cisyaanan waa uga tegi karaa oo jamaacadiiba ay dhaafto waxaa laga doonayay inuu la yimaado duhur weeye intaa markaad eegto jumcadii intee la-eg bay kusoo hartay meel yaroo urursan bay kusoo hartay waxaad dhihi kartaa intaa haddaad eegto waxaa ka mu-akadsan oo ka muhiimsan ama ka masaaxa weyn duhurka laakiin halkoodo kale haddaad eegtana waxaa le jumcada ka khatarsan jumcada ka khatarsan baad dhigi kartaa oo waxay tahay qofka jumcadu iyadoo joogtoog la tukan karo duhur ma asaxayo laakiin qofkuu duhur ka asaxayay jumco way ka gudaysaa qof laakiin jumco lagu lahaa duhur kama gudo musaafirkii iyo haweenkii hadday masaajidkii jumcada yimaadaan jumcadaasi booskii duhurka way u gudi laakiin ninkii jumcada faralka ay ku ahayd hadduu halkaa banaanka afar ragcadood baa iska tukana waan iska tegin yidhaahda jumcadun la tukan ka asixi mayso halkaa markaad egtana ayama adag oo muhiimsan culamadu markaa haddaba khilaafkoodu waxyaabahaasa sabab u ah ninba dhinac buu eegayaa wuxuu ihahdahe tana axtii saxda ahayde qaacidada la ilaaqaya lagu sharayn lahaa masaladu khilaafka iyo wujuuhdaasaa ku jira aaaarka iyo tasiirkaana masaailka way ku yeelatay fuqahada shaaficiyadu masaa'ilka ku salaysan qaybna waxay rajaxeen inay salaad madax banaan tahay qaybna waxay rajaxeen inay tahay salaada madax banaanayno uu duhur la soo gaadiyay iyo duhur booski ay gelayso masalaa intaasa kaga bixi masalada khudbada carabi inay tahay fuqahada shaaficiyadu masaa'ilka isku maamaafeen bay ka mid tahay saddexda qowl ee culimada ee ku jirana mid walba qayb shaaficiyaha la socota waxaa u iskhilaaf badan shaaficiyada iyo xanaabilada nimanka xanafiyada la yidhahdo meel bay istaageen maalikiyaduna meel bay istaageen shaaficiya iyo xanaabiladuna qowlka madhabka raajixa ku ana meeluu maray qaybo kaloo iyagoo kooxa kooxa raxan raxan aha meelo kale mareen saddex qowl baa asaasa ah. in la yidhaahdo khudbadu waxaa shardiya inay carabi tahay taasi waa halkay maalikiyadu mareen iyo sida raajixa cinda shaaficiyati walxanaabilati halkaasay mareen waxay ku saleeyeen ay xujo uga dhigeen mas'alo ku salaysan salaada jumcadu ma duhur gaaban baa baa kamid a ah adiladooda ixtijaajaadkooda mar waxay yidhaahdeen nabiga isagoo carabi uu ku khudbeeyaa lala soo gaaray ama carabi ha la awoodin ama yaan la awoodin ama dadku carabiga ha fahmaan ama yaanay fahmin khudbad wayn carabi noqotaa waxaa kaloo ay ku sareeyeen waa cibaado salaadiibay kamid tahay bay yihahdeen salaada jumcaduna khudbalaan ma asaxayso labada khudbana waxay yidhaahdeen waxay joogaan booskii labadii ragcadood ee kale halkaa duhur gaaban inay tahay baa meesha lugta la gashay soo salaadii duhur labadii ragcadood booskoodii laba khudbaa la geliyey labada ragcadoodna de carag waa lagu akriyi jiray tanna carag waa inay noqotaa habkaasu istidlaalkii meeluhu la maray ka kamida darafka kale waxaa istaagay fuqahada xanafiyada waxay yidhaahdeen dadku af carabi ha yaqaanaan ama yaanay aqoonini afcarabigu sunno keliya wey sida fiican wey laakiin afka kale luqadda dadku fahmayaan waa loogu aqriyi karaa bay yidhahdeen dalaw ilaa dhamaad oo iyagu hadduusan qofku carabiga aada uga garanayninna allahu akbartii salaada afka luqadaada ku xirayba taagnaayeenba ad wax ka sokeeya ka hadlaysaaye luqadaadii salaada ku xiray xanafiyo taagnayd waxay ku sareeyeen waxay yidhaahdeen khudbadu cibaadaha ha noqoto laakiin waa cibaado waxaa looga jeedaa la fahmayo qaayada iyo qasabka khudbadu waa dadka in la wacdiyo oo la waaniyo dadka in wax loo sheego way haddii la yidhaahdo dadkii af aynan fahmaynin maanta o dhan ha lagu dul akriyo de waxay yidhaahdeen waa tacab iyo daal bilaa faa'iida ah raayadii sharcigu ka lahaa khudbada usbuuca laysu yimi dadka waxaa loo sheego waxa la wacdiyo xaaraan iyo xalaal laha loo kala sheegana dilaa natiijo wayay yidhahdeen waayo hadalkiinu wuxuu ka dhigan yahay dadaan carabi aqooni carabi ku hadaloo iska kala dareera maxay faa'iideen dadka innaga lagu aragto inta khudbada carabiga lagu aqrinaya dadka in badan baa seexata markii soomaaligu bilowdana ruqaansado iska dhabaandhawo muddadii ka dhabaandhawo halkaasa iyaguna mareen qayb shaaficiyada kamida ah raacday oo tiri warka xanafiyada masaladan saxa warka shaaficiyada iyaduna ay qabaan sax maaha qolaa meel dhexdaa timida waxay dhaheen aan laba u kala qaadno haddii aynan baahi jirinna oy dadku carabiga garanayaanna saraf weeye carabi waa sharfi hadday baahi jirto dadka dhan ama badankood aanay carabigii garanayninna dee luqadooda hama u akriyay xaajiya baahiya qasadkii baa jiray halkaana koox goosan ah oon yarayn oo shaaficiye iyo xanaabilo ah baa halkaa isla maray fuqahadeedii shaaficiyadii mukhtasaraadka inoo qoray madaahibtii ay u qaybsameen fuqahada shaaficiyadu bay kala qabaan ninkii qaba saxdu inay tahay inayna carabi noqon shardi ahaynna wa kawnuhaa carabiyatan kitaabkiisa kuma darin uu ka gooyey jumlada uu ka tegay ibnunaqiibkan yaa kamida kitaabkan iskale iyagu wuxuu soo ikhtisaarinayay ikhtiyaaraadkii nabowi nabowina darafka inay shardi tahay buu ku jiraa wa kawnumaa kawnahaa carabiyatan matnigii minhaaj ku qoray ninkana waa ka tegay ninkii qaba inay shardi tahayna matni uu ku qoray ninkii qaba inayna shardiba ahaydna waa isaga tegay qaarkood kutubtii mufasalka ahaydna qaar baa kala qaado hadday baahi jirinna waa qasab haddii kalena ma ahaye saddexdaa qowl mid kamida ninkii mara ama camal ahaan ugu dhaqma weli shaaficiyu ku jiraa weli shaaficiyadu waxay qabteen ayuu ku dhex jiraa shaaficiyadu waxaan soo marnay qofaan taxiyaadka carabi ku garanaynin afkala waa ku akriyi karaa haddii baa taxiyaadyo hoos loo akrisanayo iyaa la baneeyey in khudbadii dadka gaayadii sharciga ahayd waa kay qaarfuqahanina shaaficiyadu yidhaahdeen alcibratu bilmaqaasidi walmacaani laa bilalfaadi walmabaani sharcigu wuxuu qiimeeyaa qasadka iyo hadafka xaqiijintiisa ee ereyga iyo lafdiga sida loo dhigay ma aha carabi aan waxba laga fahmin intaad maanta soo diristaa gaadada diriga dadkaga siiso daadigu waad hadashay intay kula qumanay waa dadaashay laakiin dadkii waxba umaana faa'ideyn marka maqaamu tacliim dadka wax loogu sheegay nabigu carab uu khudbay jira alai salaatu wasalaam ila dadku la jooga baa carab ah qowmkiisina carab bay ahay intuu noolaana risaaladiisu iyo khutabkii dadku la khitaabi jiray carab kama bixin rasawaadkii u horreeyey carabta iyo xuduudaheeda lagaga gudbayey tabuuk iyay ahaayeen yarluuq baa tijaabo ahayd tabuuq baa looga jawaabayay dhibka muslimiinta soo gaaray waxay ka jiraan nabigu waa geeriyooday sala allahu alay slam weli caalamka carabi baa lagu jiraye iska horimaadkii dawladihii waaweynaaye furufkiiyo romaanka romaankaa bilowgoodii bay ahayd haddaba nabigu dadku la joogay carabi way yaqiineen dadaan carabi aqoon haddaad la joogto dee iyagana way seexseexan waktigana wuu ka dhumi waxna ka faaidaysan maayaan si kastaba ha noqote waxaa rabaa in lasku soo ururiye inaan ku ihaahdo saddexdaba shaaficiye way qabaan inay shaaficiye gaaru qabtaa male haddii qayb shaaficiyaa ah qofku uu mashabkooda qaatana weli baashii shaaficiyadu maraysu dhex fadhiyaa waxaa masaladan uu hordhigay majmaca culimadu ay muslimiinta hadda jireen almajmacu lfiqhi la yidhaahdo ilaa kontan lixdan culimo fuqaha ay ku jiraan wax dhinta iyo wax noolba ee raacsan raabitat alcaalam alislaami israel waxay ku ururiyeen inay fiican tahay carabigu laakiin mujtamacu markii istifitaaxa hore carabi lagu sameeyo in mujtamacu luqaday fahmi karaan lagula hadlo wax daliil oo nas oo sharciga carabi waajibinayana uusan jirin intaasay kusoo gabagabeeyeen marka masaladaana warka masalkiisa iyadana waa ila ixtiraaraxday intaan kaga baxo masalada saddexaad waa lada aadaan ee jumcada labada adaan ee jumcadu asalkii mise wixii dib ka yimid iyo sababta keentay nabigu calayi sala slaam intuu noolaa hal adaan bay ahaan jirto markuu mimbarka kuya asalaamu calaykum yihahdo yaa la adaami jiray intii abubakar khilaafada hayayna halkaa adaan baa jiri jiray intii cumar radi allahu canhu a ardaahu uu hayayna halkaa aadaan baa jiri jiray xilli khilaafadii cusmaan radi allahu canhu ardaah dhexdeeda la joogo waa cusmaan waxaa u muuqatay in dadkii batay magaaladiina weynaatay dadkuna aadaanka suuq ganacsina lagu mashquulay suuq la dhihi jiray zawraa dhexdeeda suuqa zawraa la dhihi jiray waa idiin tilmaamay meeshuu ku yilay suuqa zawraa la dhihi jiray ninkii meesha arkayna waa garanaya markaan tilmaamo ninkaan aragna markuu arko insha allahu tacaala garan doonaa masaajidka nabiga ah alay salaam qiblada marku usoo jeedo gadaal baa laga soo galaa meelaha laga soo galaa kamid ah irdo badan buu leeyahay qiblada usii jeeda koonaha horeo birixda ahna bidix kala simana ah qubuurta baqiix wey qubuurta baqiix markii aad tagto waxaad usoo qaadaa dhinaca qiblada cagsigeeda oo dhinaca waqooyiha usoo baxa iyaguna koonfur bay usoo tukadaan waqooyi usoo dabamara qubuurta baqiic markay kaa dhamaato jid baa ka baxaya laami oo ka ubaxaya jidkaa markaad goysa dhismo guryo waaweyn baa ku yaala guryaha markaad hore waxya dhex qaado masaajidka qaybihiisii hore dabayaaqadiisana aad ku aadan tahay suuqa halkaa ku yaala haddana dabaqyada waaweyn ee cusub laga dhisay halkaasaad suuqa zawraa la dhihi jiray meel suuqoo weyn ba ahayd oo dadku imisa imisa baac iyo baamushasi lagu mashquulsan yahay baa la maqli waaye cusmaan baa waxaa la qumanaatay wuxuu yii war aadaankan dadku ma maqlayaan jumcadiina sidaasay ku dhaafi aadaankan ka horeeya oo dadka baraarujiyey kusoo ururaan inaan samayno wey dee aadaankii masaajidkaa laga aadaamaye kan haddayna maqlaynin kan labaadna haddii masaajidkaa laga dhiga miyay maqlayaan meeshii suuqa dhexdiisa ahayd buu meel ugu aadaana ka sameeyey intaan aadaankii la gaadin khudbada baa halkaa laga aadaanaya dadka suuqa si loogu sheego sababtoo ah aadaanka masaajida ka dhacaya way batay dadki iyo buuqiiyo sabaqdi baa badatayo lama maqlayo cusmaan baa marka sidaa ku jideeyey kadibna muslimiintu iyo fuqahada iyo culimadu sidii bay u dhaqmayeen marka halkaa laba mas'alaa kaaga soo bixi marka koobaad asalkii aadaanka ma jiri jirin midda labaadi sabab dadku inaynan maqalaynin darteed baana loo soo loogu daray suuqa bartankiisana looga dhigay haddaba haddii sababkii meesha ka baxo oo kii masaajidka intay makarafoonna yimaadaan la la maqlo aadaanka dambe ee la aadaamayo kii cismaan jibeeyey ma aha waayo sababkii ahayd kan lama maqlayana meesha way ka baxday suuqii uu geeyeyna meesha way ka baxdo masaajidkin baa lala dhex fadhiyaa isagiina suuquu dhex geeyey hala maqla uu geeye baahidii way suushay axkaamtana fuqahadu waxay yidhahdaan haddii sabab loo jideeyo sababkaasuu ku xiran yahay sababkii hadduu dhammaado xukunkii waa inu dhammaadaa alxukmu yaduulu maca sababihi wa cilatihi wujuudan wa cadaman bay yidhahdaan saas darteed waxaan leenahay cabitaankii maandooriye ah waa xaaraan hadduu siskii uga baxo maandooriyaho maadadii alkohoolkii iyo karkii ku jiray ay ka dhimato qabow baa ku dhacay kulay badan baa ku dhacay wuu karkaray aashitaa ka baxday say dooni ha noqoto xalaal buu noqonayaa waayo sababtii maandooriyanimadees xaraamta la baa ka baxday meesha xaraamtinimadiina way raacday ta waxaa leenahay sababta ka loogu daray lama maqlayay ahayd hadda waa la maqlayaa isaga maadaama kii hore la maqlayo sababtuu cismaan u jideeyey ma taalo halkaa ninkii istaaga oo aadaankaa kaba taga wuxuu haystaa sunadii nabi maxamed ala sla slam saas yeeli jiray oo abubakar baa saa yeeli jir oo cumar baa saa yeeli jiray haddaad tiraahdo waa hadal hadalkaa wuxuu natiijadiisu noqon cismaan baa saxana saddexdii hore way khaldanaayeen qofka muslimkaana waxaan u malayn isagoo hadalkiisu u sawiran yahay hadal macnihiisu si aad ku degdegi maayo inaad tidhaahdo saddexdii cismaan ka horreysay oo way khaldanaayeen mararka qaarkood laakiin qiirada iyo xamaasada masale aad taageersan tahay ama kula kulman intay kula tagto meel aan loo baahnayn geedadeed geli way kaa suli kartaa maya intii ka tagtay khalad bay haddaad tidhaahdo inabi maxameda ka tega isla abubakara ka tega cumara ka tega waa qaldanaayeen miya haddaad tidhaahdo maya sa ugama jeedo ku dheh marka laazimka ha ku xukumin adiga laakiin ku baraaruji ninkay u muuqato weli baahidii cusmaan u jireeyey inay jirtaan iska waa darbu min alijtihaadi way noqon kartaayo ku dooda weli baahidii way jirtaan dadkuna inay dukaamada soo xidhaan ay soo diyaargaroobaan baa loo baahan yahay ninkii ciladiibaa weli jirta ku sareeya ay wej bay leedahay ninkii laakiin qira sababkii loo jireeyey inuu dhammaaday wuxuu isugu jiedajiye ma yaallo laba mid hadaad raacayso sidii cusmaan sameeyey iyo sidii nebi maxamed sameeyey sal sl hadaad dir raacaysana ka nebi maxamed baa mudan in la raaco waxa la barbar dhiga ma laha haddii lagaba soo tagaan dariiqay cumar iyo abubakar mareen iyo kii cusmaan maray hadday la isbarbar dhigana shaki ma laha cumar iyo abubakar dariiqay mareen baa ba uga dhow wehelna labadaasaa ah kaga fiican haddiiba la kala qaadaba marka mas'aladu waxay ku salaysan tahay ka tegitaankeenu sababkii loo jibiyey baa ka baxay meesha sababtii haddii ay soo noqoto meel aan microfon iyo wax lahayn timaado sidii hala sameeyo goorta laga maarmeed suuqdii halkan laga yidhaahdo xaafadaha ka dhacayso iyo adigoo aadaankii horena meeshii un la taagan oon dadka magaalada microfon la dhex tegaynin id waxaad soo kordhisay oo badani ma jiraan intaasaan ila bixi wallahu aclam wixii kooxa su-aalaad keenteen wixii jumcada aan ku saabsanayn waan iska dhigi waagaan su-aalo kula hala gaaro waajibka martigelin su-aashaas waan ka tegay kan wuxuu leeyahay khudbada jumcaha ma akrin karaa qofaan carabiga fahmayni inaan ka jawaabay waan umaya su-aashan fatwa bacd lmut minhaaj kama horortaan iyo waaba waaba minhaaj kama horortaan isib hadda laakiin waa laga dheereeyey qofkana wuxuu leeyahay beeca xilliga khudbada lagu jira ka waran qofka hadday khudbadii sumcadu waajib ku tahay beeciisu ma asax hadduu ilmo sabiihi iyo haween dukaanka iska ganacsanayo kudhex tukanaya tahayna jumcada waajib kumahayn beecoduna saaxeey wuxuu kale ka waran dadka aysan khudbada ku waajibin ee ay ganacsadaan su-aasha yar tii horeta hadda ka jawaayo weyada qofkii khudba ay ku waajibtay ma ganacsan kara waktiga khudbada masalada istiifaanka iyo masalada tirada dadka qaarkii oo jumcada kadib duhur tukanaya arkay waa weydiiyey waxaa dhici karta buu yihi shuruudda qaarkeed sidii istiifaankigi inaan la haynin warkaasi wax jira maaha been wey ficilkaa salaada dambena bidco wey hadday rubamaa tahayna salaadii duhur ee tukatay lafteedu inaan asixin oo shuruud kaa maqnayd baa laga yaabaa inay ku celi markasta haddii la yidhahdo waxaa dhici karta in waxunsi ahaa salaadaa tukataba waa dhici kartaa waxunsi kaa yahay soonkaagii wada qadle waxunsi kaa yahay baa dhici karta xajkii waxunsi kaa noqday baa dhici karta in isna markala ku celi sakadaad bixisay waxunsi kaa noqday baa dhici karta bal meerkiiyo nikaaxay ku celi in waxunsi ka noqday baa dhici karta baabka ah waswaaska haddii la furo aan wax la taaban karaa ku salaysnayn wax tawb yeelan oo asix ma jiro jumcadiibay geli salaadihiibay geli guurkiibay geli beecadiibay geli wax alaala waxaad garataan aadiidiso waxunsibu ka noqday la dhci xoolaad gowracday waxunsibu ka noqdo hilibku xaraan yaha dhici karta qofkaad wax ka soo garatay waxunsibu ka noqdo xoolaha usan baa dhici karta on asixin boobkaas waysadaadi waxunsibu ka noqdo in asixin baa dhici karta baabka baabkaa baabulwaswaasa wax laguma saleeyo wuxuunsi waa ka noqon karay weligeed muslimiintuna duhur iyo jumco weligooda tukan jiray duhur iyo jumca la wada tukada bidcaha san iyo raad toona lahayn weeye salawaa jambi salaada dambe uu tukanaya madaxii jumca la tukaday inta daahirka haddii sharciga la waafaqo wixii kale rabbi baa loo tala saartaa subxaanahu watacaala inuu kaa cafiyo uu ka aqbalo haddii magaaladu leedahay masjid jaamic ah oo dadka wada qaaday qaadaya laakiin uu jiro ku kale masaladaas masjid jaamic hadii soo cashirkan kusoo marnay sirka cashirka kusoo marnay maaha sirka labadaa ku noqdo ma la akrin karaa suuratulkahfi maalinka jimcaha salaada subax kadib habeenkii baad xataa akrin kartaa idinka jumcada soo gashay xataa waad sii aqrin kartaa yow markii la yihahdo marada sharciga maalin iyo habeenba way israacaan wuxuu leeyahay halkani aadaanku bidax xasaansan masaalix mursala wey min jinsi masaalix mursala wey aadaanka labaad ee loogu daray dadku inay ogaadaan oo loogu yeero jinsiga masaalix mursala wey jinsi bidax maaha ayib kadib waxaan u gudbaynaa casharkii intaasaan kaga baxaynaa baab jumuca iyo masaajidkeeda aan tacliiqinaynay baabu salaati lciideyn soo qor soo qabta salaad salaadaha labada ah ciidood buu baab yahay haddaan gacantaag bilowna foo baan ugu bilaabaysaa soomaali baatiin ka helay baabu salaati lciideyn baabka wuxuu ku saabsan yahay salaadii labada ciidood ciid wa ciid ladxaa wuxuu yihi hiya salaada ciidi sunnatun sunna mu'akadatun la adkeeyo waa qowlka raajixa fi madhab waqiila fardu kifaayatin madaasay ka mid tahay kaana waa fardu kifaaya sida salaadii janaazada oo kaleetaa qolada sunatun huwa kada tun yiri iyo qolada fardu kifaaya tin tiri waxaan kaga gaabsanaynaa tan u rajaxay waxay yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam mar wuxuu amray in salaada ciida loo soo baxo oo xataa haweenka caadada qabeen tukanaynin iyo kuwii jumce iyo jamaaco aan laga rabin buu amar ku bixi xadiidka macdiya in goobta la keena keeci halkaa inay waajib tahay baa ka muuqanaysa laakiin xadiidkeedi qisadii imaam ibn sacla baa taagano hal calaya gayruhaa qaala laa ilaa an tatawaca shantaas salaadood waxaan inuu salaada waajib waa ah ma jirtaa maya buu nabinaa sumaysanaysa maahan halkaa kaa marka lagu daro inuusan amarkani amri wujuub ahayn baan ka qaadanay bay yidhaahdeen fuqaha badan baana sidaa qabto muslimiinta kamida ah raxmat ullahi calayhim jamiica wayundabu lahaa waxaa sunna wa aljamaacatu jamaacadu shardi sidii jumcada ma meehe waa sunna keli keli haddii loo tukadana way asixi oo qofkay ciiddu meel cillaha ku qabsato keligii waa tukan karaa oo ciiddu way ka asixi jumcaduse keli iyo laba kaagama asaxdo in kelima tukan karana waxay leeyihiin nabigu shardi ugama dhigi sala allahu alayhi waalihi wasalam dhaqankaana muslimiinta laga soo gaaray cid waliba inkastoo isashaba meesha ay ku qabatay ciidu inay ku tukadaan oo waqtunaa xilligeedu min tuluuci shamsi xilliga qoraxdu soo baxdaa laga bilaabo weye wayundabu waxaana sunnaa min irtifaacihaa markay waxoogay kor usoo kacay laga bilaabo qadrabu muxin in waran joogii oo kaleeta ila zawaali ilaa xilliga zawaalka laga gaaro wuxuu ku leeyahay asalku laba arrimood baan u daliishanay asalkeedaba waktiga salaatu saa inuu waxay yidhahdeen nabigu sala allahu alay wasalam fii waqti salaati duxaa buu tukaday oo salaadu waktigaa inay tahay baa laga gartay maalin ay ka daahdo bacda zawaal duhurkii loo soo sheegay iyagoo soomanin bishii la arkayna ciidda maalinkii dambuu tukiyoo duhur kadib ma tukanin in waktigeedu xilligaa iyo hor duhur kadib la tukanaynin baa iyadana halkaa laga gartay mid kalena waa haysanaa yihahde salaadahaan fiilinay awqaaddoodana dib baan sharciga u fiirsanay waa awqaaddii laba arrimood baa noo soo baxday ufiirsa arrintaa fuqahadu siiqaadka noocaasa masaa'il badan bay ku saleeyaan waxay yidhahdeen asalku salaad waktigeed markuu baxo ayaa salaad waktigeed soo galaa duhur markuu baxayaba casar baa soo gala markuu baxayabana maqrib baa soo gala markuu baxayabana casar cishaa soo gala markuu baxayabana fajir baa fajar baa soo gala inta kale waa wakti salaad kala leedahay waktiga aanay salaad lahayn waa waktiga barqadiga ah. ilaa qoraxdu soo baxdaa subax baa iskale bacda zawaalna duhur baa iskale salaadan waktiga ay yeelan kartaay waa waktiga qoraxdu markay soo baxdo zawaalka la gaaro haddana intii u udhaxaysay subaxa iyo duhurka laba waqti baan ka saaraynaayo qadiyada labaad ay jirtaan labada awqaatu nahyi baan saaraynaa cinda zawaalna salaad waa la yska reebay cinda uluuci shamsina salaad waa la iska reebay markaan waktigii fajarka iyo duhurka ka saarno labada waqti ee nahyigana ka saarno maxaa inoo soo haray qoraxda soo baxday ilaa zawaal laga gaaray baa inoo soo haray taasina waxaan ku garanay nabigu xilligaasuu tukaday waktiga bilow iyo dhammaadna waxaan ku garanay duhurna ma geli karta casarna ma geli karto awqaadda nahyigana laguma dari karo inta udhaxaysa dhexdeeda nabigu ka tukayay sal ly slam intaasaan ka dhigaynaabay yidhahdeen qaabkaas ay wax u qaadayeen fuqahaadu raxmatullaahi calayhim si kale haddaad u tiraahdo booska banaan een salaan la isu diidin waa waktiga nahyiga subaxa qoraxa soo bixitaankeeda markuu dhamaado iyo waktiga nahyiga zawaalka intaan la gaarin nabiguna xilligaa xilli kamiduu tukaday intaana salaada ma kale xigto duxadiibay si u shabaahdaa halkaasay kusoo ururiyeen fuqahadeennu raxmat ullaahi calayhim jamiican wa ficluhaa in la sameeyo waa salaadii ciida fi lmasjidi lagu sameeyo yaa afdalu fadli badan in ittasaca masjidku dadka hadduu qaadayo masaajidku hadduu dadka qaadayo waasac yahay masaajidkaa fadli badan bay yidhaahdeen maxay ku saleeyeen laba arrimood waxay arrinta koobaad horta meesha ugu sharaf badan salaadna loogu talagalay waa xaggee waa masaajid xaqu lbiqaaci ila allahi masaajiduha taa waa asal bay yidhaahdeen ta labaad aymadii muslimiinta iyo khulafadoodii maka marka la yimaado maadaama ashrafuulbiqaaci xaramkuu yahay weligood masaajidkun baa lagu tukan jiray oo banaan loogana bixin bay yihahdeen sababtoo ah waa waasac haddii la yihi nabigu sala allahu alayhi wasalam masaajidkiisa uu jooga ayuu banaanka uga bixi jiray oo musallaha banaan ku tukan jiray musallihii xilligaa jiri jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam masaajidkiisa ee madiina la deganaa meeshii musalla ciid ahaan jirtayna waan idiin tilmaamay masjidka nabiga markuu qiblada u jeedo dhinaca qibladu horta ka xigaa qiblada oo halkan mixraabka tooskiisaan ahayn ee dhinaca midigtaa barxada ah markaad istaagta toos u dhaqaa markii yar hoobadka xagga shishaa aad ah u yar dhaadhacaysa kama fogeen masjid ilaa hadda dhisan oo in ugu dambeysay oo quba cagaaran leh oo masjid hamama la yihahda meelaha ku yaala halkaasay musala ciid ku ahaan jiray halkaasuu nabigu aadi jiray masjidkiisii oo fadli badana waa ka tegi jiray markii la yihi waxay yidhaahdeen nabi masjidku dadka ma qaadeen ciriirigu ku ahaa masjidkasta ciriiri aha nabigu kama tageen baan fahamsannahay masjidkaa ciriiri haba yidhahdeen fuqaada shaaficiyada qawlkaasay rajaxeen laakiin qayb baa ka baxday shaaficiyada kamida oo tiri maya musallaha fadli badan banaanka in loo baxo baa fadli badan labayna daliishadeen oo nabigu calayhi salaatu wasalaam salaadaha kalaba ma bixi jirine ciidda ulakaf buu u baxay oo banaanku tegay horta kow dhaha la yihahde mid labaadna wayba adkayn nabigu wuxuu yihi xataa haweenka ciidda ha yimaadaan caadada qaba shaaficiyana haween caado qaba masaajid ma geli karaan ba dhahdeen haddaba musallaha xikmadda loo geynayaba waxaa ka mid a in haween caado qaba masaajidka aynan gelin waxaad sheegaysaanna haweenkii caadada qabay ama ciiddii ha laga qabiyo ama masaajidka lagu soo xareeya wadaan bay yihahdeen labada midnaba sax ma aha inaad laakiin masaajidkiina u diidaan ciiddiina ka qabisaan nabiguna uu soo baxay yirina waa khilaafu sunna bay yidhahdeen daliil ahaan haddii la eego wajkaasi madhabe shaaficiyadu ay qabaan ah baa raajixsan madhab haddii la yidhaahdana wa ficluhaa fi lmasjidi afdal in itasaca badan fain baaqa hadduu ciriiri yahay masaajku ciriiri yahay fasaxraau afdal banaanka ka fadli badan si dadka ay u wada qaado wayudab waxaa sunna anlaa yakula inuusan cunin fi labxaa ciida udxiyada abxada ah xataa yusaliya ilaa uu tukado wayakula inuu cunaa sunaa fi lfitri qabla salaati salaada ka hor tamaraatin dhow xaboo timira oo witran diraysteeda dhowr mas'alo buu halkan isu xambaariyey ciiduladxaada waxaa fiican inaadan soo cunin waxba ilaa aada soo tukato ciidulfitrigana waxaa fiican inaad wax ku soo dhufato inta aadan salaada aadin mas'aladaa mas'alo kalaa ka dhalatay taa waa suno nabiga ka sugan sala allahu alayhi waalihi wasalam oo nabigu caadi waxa u ahaan jirtay ciidulfitrigana intuusan kallihin waxbuu cuni jiray ciidul adxaana ilaa uu tukada ma cuni jirin waxay ku cilleeyeen tanna waxaa la rabaa soonkii waa dhammaaday ee ciid inay tahay oodan soomanayn inaad muujisood afka wax ku dhufata marka koowaad marka labaadna waxay sunno tahay afurkiiyo qureecdaada iyo afbilow inaad la sugto oo soo socdana maba jira ama udxiyada waxay dhahaan waxaa fiican waxa u horeeya wax ka cunayso inay ada noqoto udxiyadiina bacda salaad baa la gowracayaa maxay natiijadu noqotay inaanay wax cuninaysa ilaa salaada lasoo tukado waxay daen si udxiyada ay u noqoto wax wala wax ka cunayso isadaa masale kalaa ka dhalatay oo ah dadka ciidulfitriga inay shaah iyo timir iyo wax kusoo qustaan waxuafka kusoo qustaan bay u baahan yihiin ciidul adxaagana waa gaajaysan yihiine inay salaad tukadaan ay khudba dhagaystaan oo kadib xoolo gawracaan oo bay rabaan watanna ha loo dadajiyo tanna ha loo afka qara qaraw ka soo siiyaan adxada ha la dadasiiyo fitrigana wax yarada dib mas'aladan ay farac ka tahay kuway ku dhalatay ayb ciidul fitriga haddii la yihi wax soo cun maxaa sunnaa sida sunnadaa waa timir inaad soo cunto timirtuna watar iyo tiro dheer waa inay noqotaa masaladan inta daahir lafdiga ku taallaaye waa xadiidkii anas imaamu bukhaari raxmat ullaahi calayhi fii saxiixihi uu ku wariyey nabigu marka dhihi jirin maalinka akula ciidulfitriga xataa yaakula tamaraatin riwaaya mucallaqa ah wuxuu ku leeyahay wayakuluhuna witran tirasdaarna waa cuni jiray nabigu sala allahu alay wasalam amaa riwaayaadka tirmidi iyo keyrkood waxay leeyihiin maalinka ciidulabxadaana wax cuni jirin ilaa salaada uu soo tukado wayaqtasil waa qabaysanayaa bacda alfajri fajarka kadib buu qabaysanayaa wain lam yusalli yaanu wili tukan ama salaadba yaan laga dhigin ama gabadhii xaalada qabteen tukanayninba ama qofka salaadii subax usoo gashay oo weli aadin wuxuu ku leeyahay mar hadduu fajarku soo galo salaadii subax ay soo gasho waad qabaysan kartaa wayajuuzu waa banaan yahay min nisfuleyl bacda nisfuleylka wixii ka dambeeya ciidda waad u qabaysan kartaa waxay yidhahdeen laba labadaba kow ciiddii subaxa hore dadka dadkayna jamhuurta u degdegaan oy horay salaada subaxa kadibba ka aadaan baa fiican saxaabadii ibni cumar iyo rag lamid ahna xaggayba sii aadi jireen ciidda markay salaada subax tukadaanba musallaha ciidday sii aadi jireen qofku taa wuxuu samayn karaa hadduu qabla salaati lfajri soo qabaysto qabaystii sunnadaa la yimaado mid labaadna waa tusaysaayo bacda muntasafi leyli loo yiri ciidda waxaa iman jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam dad xaafado kore ka yimid dadkii xaafadaha kore ka imanayay ciidda soo hiigsanayay haddii la yidhaahda bacda alfajri un qabaystana kama soo gaari doonaan ciiddi saa darteed si ay sunnadiina u fuliyaan jamaacadiiyo ciiddiina uga soo gaaraan min bacdi nisfi leyli in la ogolaado wey amaa waxaa kala fogaanaya waktigii iyo waktiga ciiddana waxay yidhahdeen asalku xilligaa inay qabow tahay wey oo inay qoraxi kullaan xilligaa qofka usoo qabaystay isnadiifiyana ilaa xilliga ciidda laga tukanayo dhidid iyo badanaa wax lala shiira ma yeesho xikmaddii way tuli marka intaa marka laysku soo ururiyo waxaad tidhahdaa wayajuuzu min nisu leyli marka wayataayab cadar buu isa soo marin wayalbasu wuxuu xidhan axsana fiyaabihi dharkiisa kagugu wanaagsan marna waa de meel fagaaro oo cilaysugu imanaye sidii jumcadii waa uga qiyaasan marna xadiidkii cumar ee saxaaxa ku yiilay baa wuxuu ahaa markuu nabigu yidhi isku joog xariirahoo qurux badan od ciidda iyo gufuudda u xirato aan kuusoo gado nabigu xariirtuu diidaye fikirka mabdaa waxa la isku qurxiyo madigii nabigu sal allahu calayh wasalam wayudabu waxaa sunaa xuduuru sibyaani caruurtii inay yimaadaan biziinatihim quruxdooda iyo waman laa tushtaha qofkii aan la damcaynin oo min annisaai dumar ah aan ilqabatoon soo jiidata lahayn bigayri tiibin walaa ziinatin cadar iyadoon isla soo marin wax qurquruxsan oo isha soo jiito jamaalkeeda ka qayb qaatana aan soo xiran wayukrahu waa laga fiican yahay limushtahaatin mid la damcayo waa laga fiicanya masalada waa laba qaybood qayb waa caruurta caruurta in la keenaay culumkii xadsiga lagu guubaabinayo tajamuca isutaga muslimiin iyo ducadooda iyo takbiirta allabariga in la xaadiro ayay ka mid tahay qurux in lagu tagana caruurteedii dadkii waaweynaa bay lamid yihiin ciidda in laga farxiyana qalbiga ilmaha ciidahay jeclaysiisaa haddaad chrismasta u dhalgadana chrismaskay jeclaanayaan haddaad ciidda adxada iyo fitriga dhalgadana ciidul fitrigay jeclaanayaan ilmuhu maalinka dhariga ah rabaxiya nanaca loo galo ee maalinkaa uu xisaabsadee tirsado maalmaha uu ka jecel waxaa la rabaa marka ilmaha ciidihii muslimiinta qalbigooda in lagu xiro ay jeclaadaan maalinkay nanaca iyo ciyaarta iyo dharka cusub iyo dalxiiska iyo ay helaan ay noqoto ay tiriyaan ciiddii imisaa ka laaban ay dhahaan ee aanay ku dhihin chrismasti iyo istarkii imisaa ka laaban aanay ku dhihin saasaa lagaa rabaa ereygan uu yihi waman laa tushtaha min annisaai ereygaa waa madhabku waa sidaa daliil ahaan laakiin waa daciif daliil ahaan war jiran maaha bal nabiga amarkiisiibuu ka hor imanayaa sala allahu alayh alih wasalam nabiguna xadiidkii ibnu caiya waxay tiri kunaa nu'maru an nukrija yawma alciidi an nakruja yawma alciidi ciidda maalinka dumar haddaan nahay inaan nimaadno on guryaha ka soo baxnaan nala amri jiray xataa nukrija albikra min khidriha ilaa gabadha ugubka ah en suuqba aqoonin oo gurigaba ka soo bixin meeshay ku gaban jirtay aan ka soo saarno tii suuq ka danaysan jirtay iska daaye tii aan xataa suuq ba usoo dhaadhici jirinna ciidda intii lasoo qabaa mabaha la keena layidhi kana wuxuu yihi laa kastoo damac uu qaban karo yaanay ciidda iman haweenku intay u badan yihiinba waa inta la damci karo soo ma inta badan haweenku yaanay iman buuliye kana waxaa laleeyahay tii jumcaan ima jirin jamaaca iman jirin xataa suuqaan kasoo adeegan jirin salka ha laga soo qaban dhabo xataa tii ciidda xataa nukrija xuyaba xataa kuwa caadada qaba guryaha laga soo jafka laga soo dhabaandhabi midna yeeran harin wey daruuro adagu inay reebta maahan saa nabigu u amray caleyh isalaatu wasalaam iyo naag kasta oo guur loo loo damcayo yaanay imanin laba waro isqaadan kara maaha marka intaa dambe waa madhab daliilka khilaafsan ee banaanka shari dhig wayubakiru waa u kallahayaayo subax hore u degdegayaa bacda alfajri fajarka kadib maashiyan xaaligu soo socda salaada subax kadibba inaad ciidda u degdegtaa fiican ciddaan imaamka iyo khatiibka ahayn adoo lugaynaya oo gaadid iyo gaadidiina qaadanaynin lugtaa fiican waxay ibnu maaja wariyey min xadiis ibni cumar radia allahu canhuma ardahuma shamaatana uu saxiixiyey inuu leeyahay nabigu calayh salaatu wasalaam kaana yakruju yowma alciidi maashiyan wa maashiyan nabigu lug buu ku aadi jiray ciidda lugna waa kaga soo noqon jiray mar haddii nabigu saa ahaan jiray casalaad waajib maaha laakiin waa sunno haddiise ciiddu meelaan la gaari karin ay tahay ama dadka arwadaayi dadaan lugaynba karin ay yihiin ama dariiquba cabsi yahay si uunaa noqotee ama adugu aanan gaariba karin way iska banaantay iyadoo la gaari karana gaari waa qaadan kartaa laakiin lugta ka fiican waxaana lugta loo rabaa shicaarka dadka socdiya takbiirta la qaadayo dariiqyada iyo derbiyada meel walba inay qabsataa rabaa haddaan gawaari gallo dhammaanteed oo daaqadaha wada xidhano allahu akbarteen ayaaba maqlan gawaari socotan mooye shicaarkii ciiduna goor buu buuqan meel la kala mara in la waayaa la rabaayo dharkii iyo ciiddii iyo quruxdii iyo ciyaalkii iyo takbiirta ay isku dhacdaa la doonaya wayajicu wuu soo noqonayaa fii gayri ay jidkii midaan ahayn iyadana waa kii jaabir uu nabiga ka wari sal slam sida saxaaxa ku taalla oo uu leeyahay man hadduu ciid aado khaalafa ariiqa marka jidkuu ka ambabaxay maahane mid kaluu soo jiiran jiray oo duruqda cibaado iyo socodkaa in lagu camiliyo inay kaaga markhaati kacaan iyo in shicaarkii meelo badan laga muujiye iyo maqaasid fara badan bay leedahay saana nabigaa yeeli jiray sal slam wayataaharu imaamu imaamku waa soo dib ilaa waqti salaati inta laga gaarayo wakti salaada imaamkii horey ka yimaada ma aha waa in markii salaada la gaaro uu yimaado markuu yimaadana salaadii horay laga galo laga bilaabo weyne salaada khudbada ka horeyse saasna nabigaa yeeli jiray sala allahu alayhi waalihi wasalam imaam maalik iyo ragga imadana saasay soo guuriyeen sunnada nabiga laga soo bilaabay intii ka dambeysay muslimiintu kala dhaxleen inay sa ahayd marka khilaafu sunna waxaa imaamku intu hore u yimaado safka dhex fadhiista takbiirta la qaado looma baahan dadku inay salaada soo gelitaankiisa ku gartaan baa la rabaa waa soo galay horay salaada halaga gala wey saasuuna nabigu yeeli jiray sal allahu alayh wasalam wa yuraadaa lahaa diidda waxaa loogu dhawaaqayaa walilkusuufi qoraxmadoobaadka iyo dayaxa iyo walistisqaa'i roob doontaba asalaatu jaamica salaad baa isukan keentay wey salaada isugu nimaada adaan iyo axaadiista ku soo aroortay salaada ciidda laysa lahaa adaanu walaa iqaama adin iyo aqimaan midna ma laha taa waa la gatay asalaatu jaamica intee laga keenay sunada waxay ku soo aroortay salaada qorax madoobaadkaay ku soo ciiddana way uga qiyaasteen qiyaas laakiin daciifa weeye masaladana madhabku daliilka waa ka hoos baxay daliilka saxdiihi ciidda takbiirna ma ciiddu ma laha adaan iyo aqin asalaatu jaamicana ma laha bal ciiddu waxay leedahay wax labadoodaba ka khatarsan waxaa la yidhi guryaha markaa ka soo baxaysaan takbiirta ku dhisan aadaanka hal mar baa takbiir iyo shahaadaatyahay calasanka inta la akriyo waa la fadhiistaa tanna hal mar baa salaatu jaamica la yidhi laakiin takbiirta inta afwaajta iyo dadka isdaba socda jidka allahu akbar allahu akbar in xagga loo sii wada yaacayo sidii biyaha iyo daadka loosii sii qulqulayaayo cid kastoo u baahan kaasaa ogeysiis ugu filan isagoo masalo ogeysiis hadday tahay takbiirtii fiidkii la bilaabay waan u tegi doonaaye baa salaada ciidda lagu geliyo oo laleeyahay dariiq kasta iyo guri iyo banaan waa in la wadaa laakiin ma takbiir wada qaadayso roobki sidiisi usii daabanaysahay wixii lagu ogaan waayey maa makarafo salaata jaamica lagu lagu ogaan tanaaba ogeysiiskii loo baahnaa sharcan buu sugan yahay oo ka mudan wahiya rakcataani ciidu laba ragcadood wey saddexna ma aha afarna ma aha halna ma aha sidaasaana nabigeena ka sugan sala allahu alayhi wasalam xadiidkii cumarna waaqiha salaatu ljumucata rakcataan wa salaatu ladxaa rakcataan wa salaatu lfitri rakcataan wa salaatu lmusaafiri rakcataani tamaamun gayru qasrin calaa lisaani maxamedin sala allahu alayh ali wasalam wayukabiru waa takbiirsanayaa fi lulaa ragcadda hore bacda alistiftaaxi istiftaaxi markuu la yimaado kadib wa qabla tacawudi acuudu billaahi intuusan dhihin sabca takbiiraatin toddoba jeer bu allahu akbar dhihi wa fi midda labaad qabla tacawudi markuu intusan ilaahay acuudu billaahi dhihidaysan ka magangelin shaydaan hamsan shan jeer buu takbiirsan hayra takbiirati lqiyaami takbiirtiisa oo istaaga aan ahayn takbiiraha salaada ciidu ragcadda horena waa toddoba ta waa shan toddobada hore takbiiratu lixraamka xirashadu kuma jirto toddobada dambana takbiiratu lqiyaamka isfadhiga laga soo tose allahu akbartaasi kuma jirto waa shan iyo toddoba ziyaado oo dheeraad ka ah takbiirihii asalka salaada u ahaye lagu xidhan jiray ama fadhiga lagaga soo istaagi jiray taasina waxay ku sugan tahay sunanka xadiidka cabdillahi bni camr bn caasi min xadiidi camr bni shucaybi can abihi can jadihi lagu wariyey xasanka ah bay nabigu sidaa kaga sugan tahay sal slam urub waa lagu wariyey oo caaisha iyo camr bn cawf musaniy ayrkoodna urub lagaga wariyey wa fii hada macna waktigay dhacayso istiftaaxa markaa la timaado baa takbiiraha ku xijiseen tanna markii aa soo toostaa takbiiraha qaali haddaad acuudu billahi aqriyaysa marka hore iyo marka dambaba acuududaa ka dambaynaysa takbiirka yarfacu fiiha kor buu u qaali alyadayni labada gacmood takbiiraha markasta allahu akbar uu leeyahay labada gacmood buu kor qaadayaa qaadaya labada waa masaladaana waxaa loo cuskaday ama masaladaasi waxaa loo daliishaday curfiga salaada iyo caadada lagu yaqaano ayaa waxay tahay mar allaalay marka la takbiirsanayo gacmo kor in loo qaado salaadihii kala balu yimid marka la xiranayo salaada gacmaha kor loo qaado soo maa marka allahu akbar naleya la rukuucayana marka markiisa fadhiga laga soo kacan waa sunno korin loo qaado marka takbiir kastoo fi salaati ah waxaa la yaqiinay inay sunno tahay gacmaha kor in loo qaado tanna daliil khaasahoo oo kasoo reebay ma jiraan maadaama daliil khaas oo ka reebay uusan jirin qaacidadii baa lagu wada yaaba yidhahdeen qiyaasan calaa aar ibni cumarna way ku dareen ibni cumar iyay ka sugan tahay janaazada takbiiraadkeeda in takbiir walba kor ay uqaadi jireen ibni cumar kor u qaadi jiray tanna takbiiraadka ciid iyo janaazadu waxaaba kala bay yidhaahdeen wayadkuru llaha tacaala ilaahay buu xusayaa baynahuna takbiiraha dhaxdooda marka allahu akbar tidhaahdo takalayntaadaan gaarin dikri baad la imanaysaa waa subxaana allahi alxamdu lilah walaa ilah allahu akbar oo kaleeta arrintaasina waxaa ugu badana intaan waxay ka sugan tahay waa cabdillahi bn mascuud radi allahu canhu arbaahu suxal la weydiiyey ciidda qofku wuxuu oranayo wuxuu yihi yaqulu allahu akbar wayaxmad allaha wayusni calayhi wayusali cala nabi sal l slam wayadcu uma yukabir ilaahay buu ku mahdin uu ammaan nabiguu ku saliy oo uu ducaysan kadib uu allahu akbarta laba dhihi intii oo kale u samayn kadib uu allahu akbarta dhihi taasay u cuskadeen cid saxaabadoo khilaafteena ma sila yidhaahdeen saa darteed oo marka laga buunbuuninayo wey haddii maanta afarka aan khilaafaynana waxaan dhahaynaa wax saxaabi oo ku waafaqay ma hayno markaan rabna inaan deliishanana waxaan la haynaa wax saxaabi oo khilaafay ma hayna o labada war kala culus soo maa haddii la wax saxaabi oo khilaafay lama hayo si waxaan si dadban ku iri saxaabada way ku waafaqeen oo dadban baan ku iri laakin kuma cadayno haddaan ku iraano wax ku waafaqay lama hayana way khilaafeen baan si dadban ku iri marka labada warba sida loo dhigaba masaajidka marada ayana ka hoos ayb wayadacu yubna midigtuu kor saari cala lyusraa labada gacmood midig iyo bidix midigtaa kore sida salaadihii caadigaa loo tukan jiray adiladeeda ay kusoo maray walow taraka takbiira takbiiraadka horta la qaadayo ee faatixada inta ka horaysiiyo takbiiratulixraam lixraam udhexeeya la aqrinayeen ku celcelinayno ma arkaantii salaatulciid iyo waajibaadkeediiba fi lmadhabi lah may ma sunan sunan abcaadkii waaweynaaye mu-akadka ahaa baabkoodii bay gelayaan fi lmadhabi la maya maxay ka dhigan yihiin jinsigii iyo qismigii hay-aatu salaati bay ka mid yihiin ayb maxaan ku taqiinay hay-aatu salaat wixii shaaficiye agtooda ahaa haddii laga tago sujuudu sahwi ma lagu keli jiray maya walow taraka hadduu ka tago atakbiira takbiirtii aw zaada fiihi wax ku daro lam yasjud listahwi uu sujuudi maayo waayo hay-aadkii salaaday ka mid tahaye sunanku akado abcaaq iyo faraagiya arkaan midna maaha madabku halkaas dartaa darteed qaacidadii hay-aadka looma sujuudaha raac walow nasiyahu hadduu halmaamo wa sharaca fi tacawudi acuudu billaahi gudagaloo bilaabo faata waktigeedii waa dhaafay hay-aadka waktigooda hadduu dhaafo ma lagu soo noqdaa maya laguma soo noqdo iyagana wayaqra' uu akrinayaa filulah ragcadda hore qaaf qur'aani lmajiid wa fi haaniyati labadana talabaadna iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar wain hadduu doono qaala wuxuu eh, midda hore sabix isma rabbika alacla talabaadna walgaashiyati eh, hal ataaka xadiidu lgaashiya taana nabiga ka socod ka sugan tahay labada inuu ku aqrin jiray sala allahu alayhi waalihi wasalam uma yaktubu waa khudbaynaya bacdahumaa labada khudb labada ragcadood kadib khudbatayni laba khudbo oo kaljumucati jumcada oo kaleeta ah shuruuddii jumcaday leedahay qaabkii jumcada loo akri taagni baa lagu akri fadhi baa dhexdooda noqon wakaa arkaanteedu waa arkaantii khudbada jumcada uma khudbatayni kaljumucati jumcadoo kaleeto ah masalada jumcadu ee lamid noqotay ishkaal ma lehe laba khudba inay noqoto wey laba khudba in la akriyo ciidda ma sida hadda innaga aan samayno shuyuukhda yadiyo aan ka soo gaarnay mise sida fuqahadii iyo culimadii ay yidhaahdeen intaan fuqahadii muslimiinta iyo aimadii salafka aasaartooda aqriyayay wax laba khudba ka yar ma arag waxaan laba khudbo ahayn ma arag mas'aladaasi halkaa haddaad dhinaca ka eegto tushbihu an takuuna ijmaacan hal mas'alaa marka lagu dhagan mas'aladii baa laba weji loo fiiriyey mid waxa weeye axaadiista marfuucada ah haddaad aqrido ee nabiga iyo khudbadii ciidda u ka hadlaysa hal xadiisa oo asaxay oo laba khudba caddaynaya malaha uu khudbeeyey keliya wey nabigu waa khudbeeyey keliya maahane ma adan hal riwaaye oo sariixa oo asaxday oo laba khudba sheegaysa hadday ka tegi weyda hal xadiis oo maaja iyo kayrkii wariyeen oo daciif jira oo laba khudba sheegay axaadiistaa markaad eegtana waxaa leeya war xadiidkii hal khudbon bay sheegtay halkaa rag baa marayo axaadiistu hal khudbay sheegtaye fuqahada warkooda ka baxyay qolada waa ku yardhici waayeen oo waxay dhaha dimayaho waxaan isku ogeyn baa jiray markii dadka wax loo sheegayay ee dacwada la tudinayay ee manaahijta laga hadlayay hal mas'alaan isku ogeyn maxay ahayd kitaabka iyo sunada dadka ha loogu yeedho laakiin calaa fahmi salafi ha loogu yeero salafkii oo dhanna labay kutuqdayn jireen marka ma laga yaabaa fahamkii salafku hadduu laba khudba axaadiisan wada mareen fahamkoodii ama innaga wax naga khaldan yahayo nimayoo laba khudba tahay markaa nuxurkiisa aan ku gabagabeeyey haddaad rabtaan salaamada aan ishkaal badan lahayn laba khudba in la akriyo hal futbool la akriyey shaki iyo ishkaal sina uga bixi mayso sina shaki ishkaal ugaga bixi mayso adigu markaa wax kastaba haysu kaasa wareen hataa xilligaad bilaabaysan hadaba idinka intaa laba wayaftatixu ulaa khudbada hore wuu furfuranayaa nadban sunanimo bitisci takbiiraatin sagaal takbiirood markuu khudbada bilaabayo sagaal jeer buu allahu abar allahu akbar dhihi wahaaniyati xubada labaadna bisabcin todobu kugu ku tartiibsan oo ku furfuran masaladaa xadiid sacd muadin nin la yidhaahdo wariyey oo imaamu maajah fii sunanihi soo aroray baa ku yimido ma asixin xadiid xadiidkaasina waxaa laga warinayaa min ariiqi cabdiraxmaan ibni sacd ibni camaar ibni sacdi can abiihi can jaddihi wey cabdiraxmaanku waa daciif aabihii awowgina majaahil aan la aqoonin weeye xadiidku sidaasu ku daciifay in khudbada dhexdeeda takbiiraadka la badiyaa asalku marka waxaad u noqon kii khutabka nabiga ka sugnaatay sala allahu alayh wasalam oo inuu nabigu calayh salaatu wasalaam xamdigii iyo sanaa ilaahay iyo khutabka iyo tashahur ku furfuran jiraya walow khataba qaacidan fadhi hadduu ku khudbeeya isagoo fadhiya jaaza way banaan tahay haddii uu khudbada fadhi ku aqriyo way banaan tahay lilxaaja hadday tahay laakiin wuxuu saa uga dhigay inuu ku bayaaniye hal farqi oo khudbada jumcada iyo ciidda udhexeeya maadaama khudbadu ciiddu farad ay ahayd qiyaamkana farad buu ahaa laakiin maadaama salaada ciidda iyo khudbadeedaba filmanhad sunna ay tahay salaadeedaaba banaanayd fadhi in lagu tukade iyadana salaada unbay tabac u tahay fadhi waa lagu khudbayn karaa baabu sunan farqiga haddaba jumcadu waa waajib khudbadeeduna waa waajib fawajabatu hal qiyaam amaa tan salaadeedu waa sunna fi madhab khudbaduna waa sunna falam yajib laha alqiyaam isla farqiga tafsiilka lagu saleeyey waa ku baxay baan u walow khataba qaacidan jaaza way banaan tahay caawa marka halkaasaan iskaga deenaynaa wallahu aclam sala allah ala nabiyina maxamedi waala ali saxbi wasalam